alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennaani waa darsigii tobnaad ee ka mid a ah kitaabkii safiinatu najaah wuxuu ka bilaabanayaa halka musanifku uu yihi alcawraatu arbacun alcawraatu cawrooyinka arbacun afar weeye cawrada la raba in la asturo qofku markuu tukanayo iyo keyrkood baan aragna insha allahu tacala arbacun afar weeyaan bi kow cawratu rajuli ninka cawradiisa mutlaqan gebi ahaanba iyadoon la kala qaadin ninka cawradiisa iyo wal amati wa cawratu lamati addoonta cawradeeda addoonta cawradeeda fi salaati salaada gudaheeda markii ay ku jirto maa bayna surati xudunta inta u dhaxaysa weeye iyo warukbati jilibka ama lowga halkaa musanifku wuxuu sheegay ninka cawradiisa mutlaqan wuxuu ka wadaa ama salaadha ku jiro ama yuusan salaad ku jirin ma la fahmo iyo haweeneyda addoonta ah ee aan xorta ahayn markii ay salaada ku jirta bas labadaa jeer cawradoodu labadaa shaksi waxa weeye maa bayna surati xudunta inta udhaxaysa iyo warukbati jilibka ama lowga labada low iyo xudunta inta u udhaxaysa haweeneyda addoonta ahi markay salaada ku jirto intaa unbaa waajib ku ah inay asturto cawro ahaan waa haweeneyda addoonta ah ninkana haddii uu salaad ku jiro iyo hadduusan salaad ku jirinba xudunta iyo labada jilibi inta udhexaysa unbaa cawraa intaa wixii ka soo haro jirkiisa cawro ma aha sidaasuu musanifku sheegay amaa cawrada ninka dee ayada waxa uu daliila ah xadiidkii muslim uu wariyey min xadiidi abi hurayra ninku inuu rasuulka weydiiyey sal alla alيh wasalam oo yihi rasuul allow hal mara maku tukan karaa markaasaa nebigu wuxuu yihi awalikullikum thawbaan oo mid walbo idinka ka mid ama ah, laba maruu haystaa dad baaba laga yaaba inaysan laba maro haysan halka maroo laga hadlayana waa hoos guntiga macawuus oo kaleeto ama waxa weeyaan surweel oo kaleeto caadada sida la yaqaana waa wixii astura xudunta iyo labada jilib inta udhaxaysa wixii qarinaya weyo asturaya waxaa sidaa xoojinaya xadiid marfuuc oo min xadiid ibni cabaas oo la wariyo uu yiri nabigaa yiri sal alla alayh wasalama bowdadaada qari oo dabool fa ina fakida arajuli min cawratihi ninka bawdadiisu cawradiisa ayay ka tirsan tahay marka qarso ayuu ku yiri taa marka waa tii ninka ninka asaga cawradiisu ama salaad ha ku jiro ama yayuusan salaad ku jirin waajibka ay tahay inuu qariyo xudunta iyo labada low inta udhexaysa wa waxaa kuusoo haray addoonta oo weliba musanifku uu kala qaaday markii salaada ay ku jirto cawradeeda la rabaa inay asturto xudunta iyo labada low ninkii kala mid ah ninkii ama salaada ku jira mayse ku jirin waxay u daliishadeen xadiidka cabdullaahi bni camrin bay madhabka ku saleeyeen nebigu uu leeyahy sal alla alayh wasalama midkiin hadduu u guuriyo addoonkiisa addoontiisa waxaad lahayd addoon nin ah iyo addoon haweeney ah markaasaad isu guurisa labadoodii falaa yandur ilaa cawratihaa haweenaydan addoonta ku ahayd oo aad ninka kale u guurisay dee cawradeeda yuusan fiirinin riwaayo kale waxay ahayd falaa yandur ilaa maa duuna surati wa fowqa rukbati wixii xudunteeda iyo lowyaheeda u dhexeeya yuusan fiirinin marka ninkii sayidka ahaa ee gabadhaa addoonka ay u ahayd haddii ay u bannaanaatay wixii xudunta ka sarreeya inuu fiiriyo iyadoo la qabo iyo labada jilib wixii ka hooseeya waxay daliil u tahay yidhaahdeen inuusan cawro ahayn arrinkaasi inuusan cawro ahayn xadiidkuna wuxuu sheegay falaa yandur ilaa cawratiha cawradeeda yuusan fiirin waxay kaloo yidhaahdeen culimmadu addoonaydu addoontu inta badan madaxooda way feedi jireen waqtigii cumar gabdhaha addoonta iyo gabdhaha xortaaba lagu kala garan jirayba lagumana inkiri jirin arrinkaas aahaarta ku timid madaxooduna cawro ma ahayn ee sida ka raggoo kale ayuu ahaa cawradooduna inta raggoo kale ayay ahayd oo labada labada jilib waxay u dhexaysay iyo labada lo iyo iyo xudunta u dhexaysay wey halkaasay marka culummadu ku saleeyeen culummada qaar ka mida ah waxay leeyihiin xadiidkii abu daawuud uu wariyey min xadiidi caaisha iyo keyrkiiba laa yaqbal llahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin haweeney qaangaartay salaadeeda ilaahay ma aqbalo inay asturan tahay mooyaane xadiidkaa wuxuu ku tusinayaa haweeneydu addoon tahay mar haddayba qaangaartay dee inay waajib tahay inay is asturto salaada ciddii ku khaas yeeshay haweeneyda addoonta ah cawradeedu waa inta xudunta iyo u dhaxaysa waxa weeye labada jiribna daliil khaas oo masaladaa ku ansaxay mayse sheegin ayay tilmaamay raxmatullahi caleyh culimada dhankaa martay waa marka culimmadu ay ku kala arag duwan yihiin laakiin musanifku wuxuu inoo sheegay gabadhu hadday addoon tahay salaada markay ku jirto maxaa waajib ku ah inay qariso labada jilib iyo xudunta inta udhexaysa intaasaa waajib ku ah intaa wixii ka soo haray inay qarisaa laasim kuma hayra ninkana waa lamid weliba ninku wuxuu la dheeryahay ama salaad ha ku jiro ama yuu salaad ku jirin asaga cawradiisu mar walba laasimka ay tahay inuu qariya waa intaa halkaa marka hal cawraan kaga soo baxnay cawratu rajuli mutlaqan iyo cawratu lamati addoonta cawradeeda markii ay salaada ku jirto markaysan salaad ku jirin ma ka hadlin xadiid eh, musanifka halkaan kagama hadlin dib uu ka sheegi doonaa cawradoodu xaggee weeye labadaas maa bayna surati suradu waa xudunta xuduntiisu lama yaqaan xudunta intii xagga hoose ka xigta iyo warukbati jilibka wixii xagga kore kasoo xiga labadaada jilib iyo xuduntaada intii u dhaxaysa waa intas atankii dee labadii meelood laga saxroonayay ay ku jiraan wey saxrada iyo kaadida iyo labo wa cawratu lxurati gabadha xorta cawradeeda fi salaati salaada dhexdeeda gabadha xorta ah marka ay salaada ku jirto cawradeedu jamiicu badaniha jirkeeda oo dhan weeye jirkeeda oo dhan weeye siwa lwajhi wejiga waxaan ka ahayn iyo walkafayni labada calaacalood gabadha xortahay markay tukanayso soo gabadh xore lama yaqaan markay tukanayso jirkao dhan waa inay asturto dhar caadi ah oo sharaf leh oo cawradooda iyo quruxdooda asturahaya ayay ku tukansa ilahay bay hortaagantaa sooma dadka qaar baa laga yaabaa markay tukanhayaan guryahooda iyo ku tukanayaan dhar foolxun bay ku tukadaan masaajidka iyo magaalada marka soo aadeen inta la labisto oo la is udgiyo oo la isqurxiyo kala iska arag inaad dadka isu qurxisid iyo inaad ilaahay isu qurxisay kee ku fiicanta ilaahay soo marka markaad tukanaysid si wanaagsan oo xusmad iyo ixtiraam iyo sharaf leh ilaahay u hor istaag si ilaahay salaadaada uu kaaga aqbalo hadhowna janno aad ugu gashid marka gabadhu markay tukanayso muslimadda ah xorta ah jirkeeda oo dhan bay qarinaysaa intaa wejigeeda ah iyo labada gacmood ayaan laazim ahayn inay qariso laazim kumaha markay salaada tukanayso in sababto madhabku wuxuu qabaa wejiga markaad sujuudaysa waa inuu kuu faydan yahay haddaadan wejigaaga faydin ee wejigii dhulka mara kaa xigto salaadii ku ansixi mayso marka wejigu waa inuu kuu faydan yahay wejigu waa inuu kuu faydan yahay iyo labada gacmood markaa maxaa u daliil ah oo masaladaa lagu saleeyey waxaa lagu saleeyey culimmadu u daliishadeen xadiid masalada kusoo arooro min xadiidi cabdillahi bn cabaas kaanat imra'atun tusallii khalfa rasuulillaahi xasnaa min axsani nnaas haweeney aada u qurux badan oo gabdhaha gabdhaha ugu biliciya qurux roon ah ayaa nebiga gadaashiisa ku tukanaysay saxaabada qaar ka mida marka waxay samayn jireen si aysan gabadhaasi u fitnaynin oo markuu rukuucsan yahay aan quruxdeeda ishu ugu dhicin ayay safka horoo ragga galayaan halkaa ciriirsanayaan ragna gabadhii bayba caashaqeenoo intay salaada markii la rukuucayo gadaal isu dhigaano safka ugu dambeeyo gabdhaha lagu tuk xaggooda ku tukanayaan uu xogsado markii uu rukuucoba gadaal ka fiirinayaaba halkaasuu ka qoraansanhaya bal gabadha wejigeedii inuu arko asagoo rukuucsan xagguu usii jeedaa gabdhihiina safkaa dambe waagii horeetana masaajidu qayb dumar iyo qayb rag oo kala go-an ma lahaan jirin daahyana uma dhexan jirin raggu waa tukanahayaan gabdhuhuna gadaal unbay ku safanayaan bas saasaa lagu wada tukan jiri ilaa waagii dambeyta gabaro ay tiri war imaamkiina dabadiisa naga qariya wiil yar oo kuray ah ayaa dad inta la yidhi waryaa noogu qur-aanka noogu yaqaanoo na tujiya ku yar ma jir buu ah mise toddoba jir baa wax qur-aanka ku dhaama la waaya adiguna tuji baa lihi mare ma u haysa marka markuu rukuuc dabadaa banaanaanaysa markuu sujuudana waa banaanaysa waana kura yar hadamaba ah, qaangaarinba isagaana dadkii qur ugu yaqaana gabdhihii marka ragga markay rukuucan way ka dambaynayaa imaamkii daba qaaban baa la arka war imaamkiina dabadiisa naga qariyay tir marka gabar odayaasha intay isku yaxyaxeen baa xoogaa wiilka dhar fiican loo gado wuxuu weliga maalin imaamnimo iga fiican ima soo marinbi sababta waa waa aradnaabi dhar ma haysanbi laakiin waagaas waa la imaamuuso dhar baa la i gadaybi aad baan ugu farxaybi marka sidaasay samayn jireen oo rag baa gadaal mari jiray oo kilkilihiisa hoostiisaiy gabadha ka fiirin jiray ilaa ay soo degtay walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakhiriin kuwiina horay usoo maraya safka hore soo gelaya ayagoo diintooda iyo salaadooda ilaashanaya iyo kuwa gadaal isu dhigaya si ay gabdhaha u fiirfiirsadaan ilaahay waa idin ogyahay labadiina qolaba ayib marka gabadha xortaahi markii ay tukanayso jirkeedao dhan waa inay qariso asturto hadday timuhu bannaan yihiin oo luguhu iska bannaan yihiin oo ganacu u banaan yahay oo gacmuhu u bannaan yihiin oo dee waxa salaad ma ah waa inay gabadhi asturan tahay wejiga iyo gacmahun baa la ogoliyay wa cawratu xurati wa cawratu lxurati gabadha xortaha cawradeeda iyo wal amati addoonta cawradeeda cinda alajaanibi ajaanibta agtooda markay ajanabiga la joogaan jamiiculbadani waa jirka oo dhan hawshaa marka waa hawl muhiim ah sida macruufka ah ee madhabka kusaas ku sugan waxaa weeye waa in la simo cawrada gabadha xorta ah markay salaada ku jirto iyo markay rag ajanabiya la joogto intaba waa isku mid markay rag ajanabiya la joogto waa inuu jirkeedu waa asturan yahay wejigii labada gacmood wixii aan ka ahayn markii ay salaada ku jirtana waa un sidaas sidaas weeye halkaa marka waxaa ka soo baxay saddex masalo muhim ah ninka cawradiisa gebi ahaanba hadduu salaad ku jiraya haddii kaleeta maxaynu ku sheegnay inta labada jilib ee udhexaysa xudunta soo maha halka asaga iska dhig waxaa soo haray dumarkii laba ay u qaybsamaan inay xor tahay gabadhu iyo inay addoon tahay hadday addoon tahay salaada markii ay ku jirta bas cawradeedu waa maxay tii ninka ayay waa xudunta iyo labada jilib inta u dhaxaysa haddii aysan salaad ku jirin ee rag ajaaniba ay la joogto jirkeedao dhan bay asturanaysaa wixii wejigay gacmahan ka ahay waxaa kuu yimid gabadha xorta ah tii hore addoontay ahayd gabadha xorta ah jirkeedoo dhan waa cawro jirkeedo dhan waa cawro markay salaada ku jirta maxaa u banaan wejiga iyo labada gacmood bes mar hadday rag ajaaniba la joogaanna wuxuu musanifku sheegay jamiiculbadan jirkao dhan bay qaranaysaa jirkao dhan ayay asturanaysaa ma ku jiraa wejiga iyo labada gacmood waa masale khilaafiyaha culimmadu ay ku kala aragti wenyahin oo sidaa sawaabkaana inaysan waxa weyaan waajib ahayn wey gabadha wejigeeda iyo labada gacmood laakiin jirkeeda kalea waxa la rabaa dhar wanaagsan ay ku asturto dhar khafiifa ah hadday soo qaadato oo xubnaheedii iyo caloosheedii iyo jirkeedii iyo meel walbeeta ku dhegdhega socee maaha ceeb waay kuwa waxaad arkaysaa halkaa isaga bannaan tahay gosha ah xabadka dhan baa iska qaawanba soo ceeb yana waa ceeb kaleeto gabar dhan oo qaangaaraho magaalo dhex marayso surka u bannaan yahay kuwa tiba qaawan baaba waayahan soo baxayba oan ceebba u arkaynba qaar waxaad arkaysaa waxaa laga yaaba inay shareertaan lugahana ay banaystaan ah, oo waaba shareerata wejiga wejigii waad qarisay lugaha maxaad u dayn qaar baa waxaa laga yaabaa dharka ay qabaan xijaab ahaan u wataanba waa qaawanaan camalba jirkeedi o dhan buu sawiraya waxaasoo dhan ceeb waay gabadha muslimadaahi waa inay xijaaban tahay weliba jirkeedu siduu u xijaaban yahayna akhlaaqiyan waa inay tahay gabar toosan oo dhowrsan oo gabar xijaaban markay rabtana xijaabka iska tuuraysa markay rabtana qaadanaysa ragga ajaanibta qaar aan ka xijaaban qaarna ka xijaabanayso ceeb ma ceeb waay gabadha ajanabi ajanabi waa inuu kaayahay ka xijaabo sida diiniyana aad u xijaabato ilahay xijaabka ku waajib yeelay jirkaaga yuusan taaban waxaa weeyaan hala ciyaarin waa gabar ajanabiya ah tahay xeshood asturnow waxay asturkaaga ku dadaal khalaas gabar muslimaadka akhlaaqdaaduna ha dhowrsanaato in ha dhow la arko lo yihaha gabdhihii xijaabnaa saasay sameeyeen oo ceeb aada usoo jeeday xijaabkii arrinkaasu sax ma ah arrinkaasu sax ma ah afar wa cinda maxaarimihaa gabadhu markay maxaarimteeda ku ag sugan tahay iyo wan iyo haween kale markay ku ag sugantao dumar kale la joogto maa bayna surati xudunta iyo warukbati jilibka inta u dhexeeya cawradeedii wey maxaa laga wadaa halkan haweenaydu haddii ay dadka maxramkeeda la joogto aan aanguurka u qaban aabbaheed walaalkeed wiilkeeda adeerkeed abtigeed waxa weeyaan iyo waxyaala midka wareerta u tahay soo maxramaha intaaso dhan oo dadka maxaarimteeda aan guursan karin dadka markii la joogto inay ka xijaabataa laazima ah waxba ka xijaaban mayso dirceeda keliya iska qabi kartaa madaxeeday qaawiysan kartaa wax mushkila ma leh hadday is asturto madaxeeda u qarson yahayna xaaraan kumaysa dhicina wax caadi oo mubaaxa ma la fahmo gabadha markay walaalkeed la joogto iyo aabaheed hadday madaxa qarsato dembi maysa gelin wax dembiya maysan gelin laakiin maxaa cawro ah gabadhaas markay ehelkeedii maxaarimtaa la joogto inay qariso waxaa waajib ku ah keli ah intii salaada markay tukanaysa addoontu waajib ku ahayd addoontu markay tukanaysa maxaa waajib ku ahay inay qariso cawrahaan xudunta iyo iyo jilbaha ama lowyaha dhexdooda inta hay soo maahayn aabbaheed iyo walaalaheed iyo markay la joogto gabadha xortaha caadi ah gabdhehena caadiga ah la yaqaano markay aabahoodii la joogaan intaa unbaa waajibka ah intaa bes baa waajibka ah lugaheedu inay banaan yihiin iyo gacmaheedu inuu banaan yahay iyo madaxeedu inuu bannaan yahay iyo xabadkeedu xataa inuu bannaan yahay iyo xaaraanka ma ah waa markay maxaarimteeda la joogto ogaada maxaarimtana waa ciddii aan guursan karin ama waalid u ah awoowo u ah ama waxa weeyaan ilmo ay dhashoo iyada waxa weya kuway dhashay iyo kuwii ayaha u tahay ah ama kuwa la sima walaalaheed kuway habaryarta u tahay waalid bay u tahay kuway eedada u tahay iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah. waa hagaag haween haween kale hadday la joogaan ka waran waa isku mid oo maxaarimtaasi la mid ah. ihi gabadha markay gabarh kale la joogto imisaa waajib ku inay ka qariso jirkeeda inta labada jilib iyo xudunta udhaxaysa intii kale jirkeeda inay ka qariso waxba laazim kumaha inay qarsato asturanta waa gabadh waa u fiicanta waa sharaf oo aan iyo quruxdeeda iyo cid kaleeta ku sheekaysano wax barayfad ay u yihiin waxaa dhici karta gabdhahan xataa aad tusaysido aad leedahay laga yaaba inay tirahda anaaba kitaab fiqiga kusoo maray oo safiina loo yaqaano inaan gabdhahi xabadki iyo tusaa dhib ma leh gabdhahan waxaa laga yaabaa zaman fitnaysanna weliba waa lagu jiraa zaman fitnaysan baa lagu jiraa haddaadan is asturin waxaa dadkaa ku imaanaya kama warqabtid diyaanadooda sawir bay kaa qaadi karaan sooma dhici karto quruxdaadi bay bannaanka keeni karaan cid kale uga sheekayn karaan marka haboonida iyo sharafta waxay ku jirtaa is-astur gabadha markaad la joogtid diracaaga iyo masarkaaga iyo iska qaado oo madaxaaga iyo ha kuu asturaato waa sidaa fiican wax waajib hadda aan leenahay ma aha ayib halkaa marka waxaan kaga soo baxnay cawratu rajuli muطlaqan cawratu lamati fi salaa cawratu xorati fi salaa cawratul waxaa weeyaan amati cinda alajaanibi walxora iyo gabadhu maxaarimteeda markay la joogto waa dadka aan weysada salaada ka jabin iyo weysada iyo markay dadka la joogto ka warama ayadana waa soo mar waa soo maray intaas wey masalo ayib maxaa laga soo qaaday marka leeyahy haweeneydu haweeney kale markay la joogto xudunta iyo labada jilib kaliya cawra inta udhexaysa dee ninkuwa nin kale hadduu la joogo intaa unba cawra ka noqon lahayd waa isku marka loo qiyaas qaadanaya faslu arkaanu salaati salaada tiirarkeedu sabcata cashara toban wey salaadu toddobiyo toban tiir bay leedahay tiirka waxaa la loo yaqaanaa waa shayga shaygu ku dul dhisan yahay masjidkan hadda fiiri tiirkan wuxuu ka mid yahay tiirarka dhismaha masaajka uu ku taagan yahay soo haddii la gooyo waxaa laga yaabaa inuu gurigu soo dubo adiga laftirkaagu lugaha tiirar ku ah lugaha haddii lagaa jaro adoo taagan ka warram taagnaanaysaa waad dhacaysaa soo tiirarka marka salaadu ay ka taagan tahay oo mid ka mid a ah haddii la siiba salaaddii ay burayso weeyaan alawalka koobaad anniyatu waa niyo salaada waa inaad niyaysatid waa laga maarmaan qodobkaasi inama alacmaalu biniyatna waad garanaysaa athaaniyu tiirka labaad takbiirat lixraami xirashada takbiirteeda weeye takbiirat lixraam oo nebigu sal alay slam idaa qumta ila salaati fakabir markaa salaada u istaagaysa takbiiro takbiirat lixraam allahu akbar weye takbiirat lixraamka lagu sheegayo salaaddu maxay ku xihan taha allahu akbar bas qodobkaasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad alqiyaamu waa istaagid cala alqaadiri qofkii awooda dushi filfardi salaada waajibka ah salaada waajibkaa qofkii awooda maxaa waajib ku ah inuu istaag ku tukadaa waajib ku ah waa qofkii karaya qofkii karaya waajib ku ah xadiidka cimraan ibni xuseyn baa daliil u ahoo nebiguu yidhi salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastadic faqaacidan adoo fadhiyo tuko fain lam tastadiic facalaa jamin dhinac ku tuka bi nabig sal alay u fiirso istaaggii waad awoodi weydi fataqu llaha ma sadactum so ilahi qur-aanka kuma oran istaaggii mar haddaa awoodi weyda maxaad samaynaysaa waad fariisanaysaa fadhigaad ku tukan fadhigiina haddaad kari weyda maxaad samayn waad jiifsanaysaa waa seexanaysa indhahaas ku qabanaysa waa quurinaysaa u qaadanina dee qof hurdada salaad tukan maayo jiif baad ku tukanaysaa wey adoo jiifa ayaad ku tukanaysaa hataa jiifkii salaada waa lagaa rabaa inagana waxa laga yaaba inaan dhahno saaka xoogaa caloosha ay xanuunayso salaadda maba tukan karaa waa tukan kartaa tuko ama caloosha waa ku xanuunto ama madax ku xanuunay haddaad istaagi karto tuko haddaadan istaagi karin fadhi ku tuko haddaadan fadhi awoodin jiif ku tuko intaba ilahay baa kugu fuuday culummadana waxay qabaan xataa jiifka haddaa awoodi weyda ka war oo jiifkiiba ma kari kartid qof alada hayaata indhaha iyo farta aad dhaqaashinaysa indhaha iyo farta inta maskaxdaada joogto salaadda waa lagaa rabaa bay leeyihin inta maskaxdaada joogto taasi marka waa qodob salaada waajibkaa ah waxaa waajib ku ah qofka inuu istaag ku tukado waajib haddii la yidha salaada faralka ah maxaa meesha ku baxay salaada sunnada ah ayadu kuma jirto salaada sunnada haddii aad waxa fadhi waa isaga tukan kartaa fadhi waa isaga tukan kartaa istaaggaasa fiican alraabicu rukniga afraad ama tiirka afraad qira'atu lfaatixati faatixada akhrinteeda wey oo dee nebigu waa tuulaha sal alay sl la salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab qofkaan faatixada akhrin salaad uma jirto waxaa laga soo reebaa dee qofkii imaamkao rukuucsan rukuucda kusoo gaaray muxuu samaynaya adoo imaamkii rukuucsan baad u timid agg ku xihanaysaa mise iska taagnaan waa ku xihanaysaa ragcaddaa ma kuu jirtaa faatixana maad akrin taa waa la ogolyahy waxaa labaada la ogolyahay qofkaan karinba maba karaba maantu soo islaama salaadiina tukaan leana faatixadiina weli waa ku adagta duhurkiina waa soo gala maxaan samaynaynaa waynaa la tukan inta faatixada uu ka karayo wixii kaleo qur-aanka ale hadduu akrin karana waa akhrisinayna hadduu kari waayana subxaan allah alxamdu iyo waxyaala midka salaada ku tukanahaya ah, intaasu salaada faatixa ka dhiganahaya ayib ama qofki waba carab la-yahoo kaleetaba waxyaalaha noocaas kaleeta qofka asaga marka laazim saa ugu noqon mayso laakiin qofkii karaya wey qofka laga hadlaya qiraatu lfaatixa alkhaamisu tiirka shanaad alrukuucu waa jilba qabsashada rukuucda inaad rukuucdaa waa laazim mar haddii aad tukanaysid salaadiina way waajib tahay salaadaan rukuuc lahayn miyaa jirta ya maaa ya janaazadoo kaleeto iyo soorukuucay leedahay janaazada meydka lagu tukado ma rukuuc bay leedahay rukuuc ma leh salaadaha kaleeto waa rukuucay waa kaasaa marka alrukuucu rukuucdii waa laazim u fiirsa marka ruknigaa shanaad muxuu noqday oo tiirka ah oo haddii laga tago aysan salaadu jiraynin alrukuucu soo ma aha rukniga lixaad oo ka dambeeya fiiri aطuma'niinatu ku xasilid fiihi rukuucdii lagu xasilo asna waa rukni kale labadaa rukuucday ku wada jiraan inaad rukuucda waa laazim ko rukuucdii inaad ku xasisho ku nagaatidna waa laazim kale waa laazim kale wey waxaa u daliila nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalama xadiidkii abi hurayra ninkii almusiyi salaatahu uma rkac xataa tadma'ina raakica rukuuc ilaa aad ka xasishid adoo rukuucsan marka rukuucdu waa rukni waa tiir in lagu xasilaana waa tiir labaad shanaad iyo lixaad marka waa laba tiir oo kale madax banaan rukuucdu waa tiir in lagu xasilana waa tiir kaleeto masalada ogaada marka asaabicu nebigu nin buu sheegay sal alay slam in arajula la yusalii sitiina sana wamaa tuqbalu lahu salaa waxaa imaan doonaa nin lixdan sano tukanayay qiyaamadu imaan doonaa oo aan hal xabana laga aqbalin hal xabana lagama yeelin weligina salaad kama tegin maxay tahay ciladu lacalahu yutimu rukuuca walaa yutimu sujuud waxaa laga yaabaa inuu si fiican u rukuucay laakiin sujuudda uu ku ciyaaray waxaa laga yaabaa inuu sujuudda hagaajiyey laakiin rukuucdii uusan dhammaystirin marka rukuucdu waa muhim dhallinyarada waliba waxaa ku badan qalaqalaqalaq ikasiyaan si digaag biyo cabahayoo kaleeto lama rabo rukuuc ku xasil si wanaagsan ugu xasil adkaarayso ducayso ilaahay bari asaabicu tiirka toddobaad alictidaalu waa soo toosid wey ictidaalku ekaansho iyo soo toosid rukuucdii maxaa ku xiga samic allahu in la yihah soo maa waa in lasoo tooso marka soo toosid wey athaaminu rukniga sideedaad atuma'niinatu waa ku xasilid fiihi ictidaalka dhexdiisa lagu xasilo rukuucda laba rukni baa wada socotay soo maahan rukuuc iyo ku xasilid samic allahu markaa tiroo soo istaagtay horta inaad soo istaagtaa waa rukni kow ruknigaa inaad ku xasishidna waa tiir kaleeto wey inaad ayadaa ku xasishidna waa tiir kaleeto see ugu xasilaysaa saxaabadu waxay samayn jireen samic allahu markay yidhahdaan waa la istaagaya ilaa qofku uu lig noqdo caadi u taagmo oo meel dhadhaqaaqaysaba jirkiisa aysa jirin inagana maxaan samayna samic allahu liman xamida uu sii socdaaba samic allahu liman xamida samic alla waa ciyaarba baashi marka lama rabo ku xasil caadi ugu xasil aطma'niinatu fiihi in lagu xasilo asagana nebigaa sheegay sal lay slam uma rfac xataa tactadila qaa'iman rukuucda ka soo toos ilaa aada isla ekaatid oo ekaatid adigoo taagan halkaa marka waxaan ogaanay al ictidaalu oo in laga soo toosa a rukuucdii iyo in lagu xasilaa labaduba waa laba tiir oo laazima ah ataasicu ka sagaalaad assujuudu waa in la sujuudo oo wejiga dhulka la dhiga marratayni laba goor laba jeer markaad sujuudid laba jeer baad wejigaa dhulka dhigaysaa maalan rukuuc baad ka timid ictidaal baad ka timid waa sujuudo wejigaa dhulka dhigta maxaa samayn waa ka soo toosaysaa haddana waa ku noqonaysaa soo maa assujuudu maratayna taasaa laga wadaa marka laba jeer markaa sujuudday maxaa maaqa sujuudad laga soo qaadaya laba hal xabadhe hal sujuud bay kuu tabcana hal ragcad matalan hadda tukanaya laba ragcadood duxaa tukanaysa tusaale ahaan faatixadii baad dhammaystay waad rukuucday waad soo toostay sujuud baad u hoobato waad sujuudtay wejigii markaa dhulka dhigtayd maxaad samaynaysaa ka soo toosaysaa haddana waad ku noqon maqa wey marka hal sujuud bay ku taha soo ma hal ragcaasaa kugu dhamaystiran macnaha sujuud ragcaddii walbaa so laba sujuudood ma wadato labadii sujuudood marka ma laba ragcadood ba mise waa hal sujuud bay ku hal ragcad hal ragcad bay ku wadayihin hal ragcay ku wadayihin marka waa laba sujuudood laakiin hal ragcay kuu taha marka ma ratayna saasaa loola jeeda waa laba sujuudood laakiin hal ragco alcaashiru ka tobnaad atuma'niinatu waa ku xasilid fiihi sujuudi lagu xasilo rukuucdu waa rukni in lagu xasilaana waa rukni soo toosiddu waa rukni in lagu xasilaana waa rukni sujuuddu waa rukni in lagu xasilaana waa rukni kaleeto aطma'niinatu ku xasilid weeya fiihi dhexdiisa lagu xasilo sujuudda asagana xadiidkii baa u daliila musiyi salaata uma arfac xataa taطma'ina jaalisa nebigu yihi sal alay wasalam ka soo noqo sujuudda ilaa waxa weeyaan aada waxa weeyaan dhamays xasishid adoo fadhiya marka halkaa waxaa lagu ogaaday in la fariisto in la sujuudo in la sujuudo iyo sujuudi lagu xasilaa labaduba waa laba rukni athaalith cashar alxaadi cashar kan koob iyo tobnaad kan koob iyo tobnaad aljuluusu waa fadhiisasho bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto athaani cashar kan labiyo tobnaad aطma'niinatu waa ku xasilid fiihi fadhigaa dhexdiisa lagu xasilo labalabay u wada socdaan maaqa inaad ku sujuudi sujuuddii markaad ka soo toostid tii kalena aadan gaareen halkaa maxaa ku jira fadhi saas marka al aljuluusu waa in la fadhiisto fadhi wey bayna sajdatayni labadaa sujuudood dhexdooda wejigaad dhulka dhigtay waa sujuud waad ka soo toostay tii kalena kumaad noqon qaar ba arkaysa allahu akbar allahu akbar ku haynahaysaa u qaalma roganhaya lama rabo markaad soo toostid caadi u xasil fadhigii waa fadhi soo maa fadhiga inaad ku xasishidna waa rukni inaad fariisatidna waa rukni markaa kabacdi baad ku noqonaysaa aljuluusu bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda in la fariisto iyo atuma'niinatu in lagu xasila fiihi dhexdiisa oo kale labiyo tobnaad ah athalitثa cashar kan saddexiyo tobnaad tiirka saddexiyo tobnaad atashahudu ataxyaadkii weeye alakhiiru ee dambe salaadaha labalabada ataxyaad ah leh sida maqribka casarkii ka horeeyey duhurka cishaha maqribka ka dambeeya cishaha iyo maqribka iyo duhurkii casarka waa afar salaad isku xigay soo maa afartaas maxay leeyihiin labalaba ataxyaad ah marka salaadihii labada ataxyaad ah leh ataxyaadkii dambe muxuu noqonayaa waa rukni ataxyaadka dhexana waa sunno ataxyaadka dhexe waa sunno oo haddaad ka kacdi usoo noqon maysi dadka ka kacdid usoo noqon maysi ayib التشhهd الأkخيiru atxyaadka dambeeto waa rukni الرaaبع caشhر rukniga afar iyo tobnaad alqucuudu waa fariisasho fiihi ataxyaadka dambe dhexdiisa la fariisto hadda ataxyaadka hadadan fariisan maxaa samayn lahaydba waxaa uu daliiloo ku tusinaya xadiidka cabdullahi bn mascuud idaa qacada axadukum fi salaati falyaqul attaxiyaatu lilaah xadiidkiibuu akhriyay marka qofkii markuu fariisto marka ataxiyaadka dambe waa rukni in loo fariistana waa rukni iyo tiir labaad alkhaamisa cashara tiirka shan iyo tobnaad asalaatu waa ku saliyid asalaatu tukashaha u qaadanina asalaatu waa ku saliyid lagu saliyo cala annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama fiihi ataxyaadka dambe dhexdiisa fiihi xaggee u celinay damiirkaas ataxyaadka dambe dhexdiisa fiihi ataxyaadka dambe dhexdiisa in nebiga lagu saliyo xadiidka fadaalat ibni cubayd baa u daliil ah oo nebigu uu maqlay nin ducaysanaya salaadiisa ilaahina aan sharfin nebigan aan ku salin markaasaa nebig wuxu yhi cajila haada ninkaasu waa degdegaybi markaasaa nebigu u yeero wuxuu yidhi qofkiin markuu tukanayo ha ku bilaabo inuu ilaahay mahadiyo oo ammaano nabigana ha ku saliyo sala allahu calayhi wasalama ka kabacdina wuxuu rabaa ha ku ducaysto marka nebiga in lagu saliyo ataxyaad ka dambeeto gudihiisa waa rukni salaadu la-aantay isnaan saxaynin asaadisa cashara kan lixiyo tobnaad waa tiirka lixiyo tobnaad assalaamu waa salaamo naqsigii salaamo naqsiso lama yaqan waa ka bixidii assalaamu alaykum asalamu calaykum dee waa laazim inaad ka baxday salaadii culummada axnaafta waxay qabaan mar haddii salaadu kuu dhammaato inaad ka baxdo assalaamu calaykum tirahdo waxba laazim kuguma waad ka bixi laakiin wax kasta oo salaadii inay burtay ku tusi kara ayaa salaadaas kugu dhamaanaysa waxay leeyihiin salaaddii markay kuu dhammaato neefe hadday kaa timaado adoon assalaamu calaykum war waa kuu jirtaa bay kuleeyihin ilmo yaru hadduu sii soco roy kaale aad ku tirahda kaale kaale salaaddiina weli ka waad bax calaykum waad oran salaaddii waa kuu jirtaa bay leeyihin sababtoo ah salaaddii waad ka baxda marka sida raajixa saas ma aha salaada inaad ka baxdo assalaamu calaykum tirahdaa waa laazim waa laazim waay xadiidka cali baana u daliila nabigu yiri miftaaxu salaati atahuur salaada furaheedu waa weyso wa taxriimuha takbiir hadalka inaan iska sheekaysanaa inoo banaan laakiin salaada markii la gala hadalkiis oo inaga xirmi maayo marka waxay ku xaraam noqonayaa wixii kugu banaanaa salaada khaarijkeeda iyo banaankeeda waa takbiirta wa taxliiluha tasliim salaadu waxay xalaal kugu noqonaysaa maxaa laga wadaa aad kaga xalaaloobaysaa wixii xaaraam kaaga ahaa oo hadal kuugu banaanaan oo socod aad u dhaqaajin waa tasliimta iyo aslaamo naqsiga weeyaan asaabica cashara rukniga toddobiyo tobnaad adtartiibu waa kala horumarinta sidaa in loo kala horumari oo iyo sujuuddii inaad tiraad sujuuddan soo horumarinaya gadaal ha ay marto salaamo naqsiga marka hore baan kasii bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah allahu akbar waxaas oo isku dhex yaacinaya may ma la yeelayo oo dee waxaa u daliil ah oo culimmadu kaa ka qaateen isla xadiidkii hadda aan sheegay ninkii salaadiisi xumaya kitaabka cumdahana waa kusoo maray kitaabka cumdahana waa kusoo maray xadiidkaasaa u daliil ah sidaasaana kusoo artay uma uma humma humma marka kabacdi sidaa samee marka in sidaa loo kala hormariyo rukuucdii sujuuddii lakala hormarin rukuucdii ictidaalkii lakala hormarin saliga nebiga ataxyaadka lasoo kala hormarin waa in sida ay kusoo aroortay oo xadiidka ugu soo arooray loo kala hormariyo iyo tobankaa rukni ayuu musanifku salaada u sheegay arkaanu salaa raxmat ullahi calayh wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina maxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin